بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحولي مصنفك رحمه الله تعالى كتاب الأيمان dhaarihii ayuu kitaab yahay alaymaan waa jamcu yemiin alyemiinna waxa weeye asal ahaan xagga luqada alyad اlyemiin gacanta midigtaa la idhaahdaa waxaa lagu iطlaaqay cala alxalif dhaartii maxaa yeelay markay isdhaariyaan labada qof midkood midka kale ayuu gacanta qaban jiray waaya isilaaxan waxa weye dhaartu تxقيiq أmri muxtamali bilaفظi makhsuuص arin muxtamal ah ama suuragal ah in la xaqiijiyo lafdi gaar ahana lagu xaqiijiyo waa alfaadii dhaarta inoo imaan doonta insha allahu tacaala arrinkaasi ama haaba arrin tegey ama in lagu dhaarto arrin soo socda oo suuragal ah laakiin waay alyamiin waxay leedahay arkaan afar ah xaalif bihi maxluuf calayhi iyo siiqa xaalif waa kii dhaarinayay maxluuf bihina wixii lagu dhaaranayey maxluuf calayhina waa shaygii laga dhaaranayey ama lagu dhaaranayey siiqana waxa weeye waa alfaadii la isticmaalayay xaalifku shuruud buu leeyahay afar ah mualifku muuna التkliif waa inuu mklf ya waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo kii waallaa dhaartooda ma guntamayso iyo kii sakraanka ahaa alikhtiyaar qofkii inuu mukhtaar iyo ikhtiyaarkiisa ku dhaarto kii la khasbay dhaartiisu ma guntamayso الnuطq qofkii inuu ku dhawaaqo dhaartii haddii uu qalbiga ka niyeysto dhaartiisa ma guntamayso laakiin akhraskii aan hadli karin haddii uu ishaaro ishaaro mufhime ah dhaartii way guntamaysaa hardiga afraadna waxaa weeye alqasd inuu qofkii u qasdo dhaarti maxaa kaa baxay laqu lyamiin dhaarti aan loo qastin laa wallaah ama balaa wallah iyo wixii lamid aha way insha allah shuruud almaxluuf bihi wixii lagu dhaaranayey hal shardi unbuu leeyahay waxaa weeye inuu yahay ism asmaada ilaahay ka ah ama sifo ilahay sifaadkiisa ka mid ah. maxluuf calayhiguna waxaa shardi ah inuusan waajib ahayn inuusan waajib ahayn ilaa shayga waajibka ah de wuuba ku saaran yahay soo maaha waa taxsiil xaasil markaas waxaa asal u ah baabkan aayaad iyo axaadiid aayaadka waxaa ka mid a qowl اllahi caza wajal laa yu'aakhidukum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walakin yu'aakhidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaraةu iطcaamu caشharaةi masaakiin aw kiswathm aw taxriiru raqaba ila aakhiri اlaaya iyo qowlku ilahi uu yidhi in aladiina yashtaruuna bicahdi اllahi waaymaanihim amanan qaliilan iyo axaadiiu ka mid yahay xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu dhaartay ou nabig alay slam uu yidhi wallahi laأhzuwanna qurayshan ثalaaثa maraat uma qaala fi الثaaliثaةi in sha allah waaya لا tancaqidu ma guntamayso dhaartii ilaa bidaati illaahi ilaahay daatadiisa mooyaane aw sifatin lahu ama sifo ilaahay uu leeyahay mooyaane ka qowlihi sida inuu dhaho wallaahi ilaahay baan ku dhaartay warabbi alcaalamiina makhluuqaadka rabbigoodaan ku dhaartay walxayi macbuudkii noolaa baan ku dhaartay alladii macbuudkaasoo laa yamuutu aan dhimanayn waman macbuud baan ku dhaartay naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay wa kulli bihi ay bidaat illaahi bilaahi ilaahay gaar ah subxaanahu wa tacaala walaa yuqbalu la aqbali mahayo qowluhu inuu dhaho lam urid ogama jeedin bihi lafdigaas wallaahi wixii la midka ah alyamiina dhaar ogama jeedin dhaartu ku guntami mayso waxaan ahayn daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala ama sifo sifaadkiisa ka mid ah. wixii ay dhaartu ku guntamaysay ama maxluuf bihihi ayuu halkan ku tilmaamaya wixii lagu dhaaranaya marka daatada ilaah ama sifo ilaahay sifaatkiisa ka mid ah ayuunbay ku guntamaysaa marka daata lagu leeyahy waxaa looga jeedaa tusinaya ilaahay daatadiisa jalla jalaaluh ama sifo sifaatkiisa ka ah. marka wuxuu ku bilaabay asmaadii tusinaysa daatada ilaah waxaa ka mid ah, dhaho wallaahi allah lafdu ljalaala wuxuu tusinaya daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala rabi اlcaalamiinna waa la mid makhluuqaadka rabbigoodii alxay اladii laa yamuut hadduu dhaho walxay اladii laa yamuut baan ku dhaartay ayadna waxa weeye waa ism min asmaaء اllahi caza wajal man nafsii biyadihi waa saas oo kale yani waxay tusinaysaa macbuudka allah jala jalaalu daatadiisay tusinaysaa qofka naftiisu qofka dhaaranaya naftiisu ay gacantiisa ku jirto waa un ilaahay jala jalaaluh iyo isim walbo ilaahay gaar u ah isim walba oo ilaahay gaar u ah sida maalik yowm اddiin alladii acbuduhu allahan caabudo ama allahan u sujuudo iyo wixii la halmaado marka laguma dhaaran karo makhluuqaadki sida maalan qofkii hadduu dhaho wa xaqi nebi nebiga xaqiisaan ku dhaartay ama jibriil baan ku dhaartay ama malaa'igta ama kacbada waxaasoo dhan waxa weeye dhaar aan guntamaynin oo aan mashruuc ahayn fi saxiixayn waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilahay wuxuu idinka reebayaa inaad ku dhaarataan aabbayaashii sida jahriyadu ay samayn jireen faman kaana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyasmut qofkii dhaaranaya ilahay ha ku dhaarta ama iska aamusa marka qofkii hadduu eh, ku dhaarto daatada ilaahay jala jalaaluh sida wallaahi iyo wixii la mid ah oo uu dhaho uguma jeedin dhaar uguma jeedin dhaar eh, waxa weeye laga aqbali maayo maxaa yeele lafdigan waxaan dhaar ahayn ma ixtimaalo waxaan dhaar ahayn ma ixtimaalo waman sarafa wixii u noqonaya ilayhi ila allahi ilaahay u laabanaya subxaanahu nasahnaaye cinda aliطlaaqi marka la iska iطlaaqo kaaraxiimi sida lafdiga alraxiim weeye ama isimka alraxiim kii naxariista badnaa waalkhaaliqi khaaliqii allihii wax abuurayey wاlraasiqi iyo kii wax arsuqayey wاlrabbi iyo lafdiga rabbi tancaqidu way ku guntamaysaa bihi maagaas ama lafdigaas alyamiinu dhaarti ilaa an yuriida ujeeda mooyaane ayrahu hayr اllahi tacala ilahay hayrkii waaya wuxuu lafdiga marka la iطlaaqo ilaahay uun laga fahmayo ee ilaahay noqonaya ilaahay hayrkiina aan loo isticmaalin ilaa muqayadan in la qayda mooyaane alfaad waxaa jirta ama asmaa ilaahayna loo isticmaalo hayrkiina loo isticmaalo lakin ilahay subxaanaه wa tacaala ayaa marka la ilaaqo laga fahmayaa ilaahay keyrkiina waxaa loo isticmaalayaa uun lafdiga isagoo muqayad ah oo wax lagu qayday wax lagu xidhay sida alraxiim oo kale alraxiim haddii layska ilaaqo waa ism min asmaa illahi caza wajal laakiin alraxiim haddii lagu ilaaqayo makhluuq waa la qaydaya fulaan raxiimun binnaas dadku u naxariis badan yahay raxiimun bilmasaakiin baa la leeyahay maala wa kaana bilmuminiina raxiima waa kii ilahi subxana wa taala markuu nabigiis tilmaamayey laqad jaءakum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim waaya alkhaaliqna saas oo kale alkhaaliq haddii layska ilaaqo waa allah jala jalaal laakiin bini aadamka haddii looga jeedo waa la qaydaya maala khaaliqu siyaara kii gaariga sameeyey ama gaariga curiyey ama khaaliq ifk qofkii beenta sameeyey khaaliq ifk wtkluquuna ifkan bu ilahay raazina saasoo ilahi buu ka mid yahy lakin makhluuqa waxaa loo isticmaalaya asagoo muqayada qoyska kii biilay waa la dhihi karaa alrab wuxuu ka mid yahay asmaada ilaahay laakiin haddii keyrkii loo isticmaalo waa la qaydaya rab الsayaara ama rab الdaar guriga iska ama qofkii gaariga iska laha rab bimacnaa maali weyaan bimacnaa maali weyaan marka haddii lafdigaas la iطlaaqo ou dhaho maala wاlraxiimi wاlkhaaliqi wاlraasiqi wاlrabbi uu dhaho u iska iطlaaqo dhaarta way ku guntamaysaa ilaa inuu ilaahay hayrkii oo la jeedo mooyaane hadduu ilahay hayrkii oga jeedo alraasiq markuu le ilahay ogama jeedee makhluuq ba oga jeedaa alrab markuu le ilahay ogama jeedee rabbi wuxuu oga jeedaa bimacnaa sayid bimacnaa maalik makhluuq ba oga jeedaa marka hadduu saa oga jeedo dhaartii ma guntamayso waaya waman sarafa wixii u noqonaya ilayhi ila اllahi ilaahay subxaanahu nasahnaaye cinda aliطlaaqi markii la iska iطlaaqo lafdiga karaxiimi sida lafdiga alraxiim wey wاlkhaaliqi wey wاlraasiqi wey wاlrabi wey tancaqidu bihi اlyamiin dhaartii way ku guntamaysa ilaa an yuriida hayrahu heyrkii inuu ujeedo mooyaane hayr allahi ilahay heyrkii inuu ujeedo mooyaane wamaa lafdigii istucmila loo isticmaalo fiihi fi llaahi ilaahay tacaala wa fii hayrihi iyo hayrkii sawaaun si islaag loogu isticmaalo kashayi sida lafdiga shay wey wاlmawjuudi kii jiray wey wاlcaalimi kii cilmiga lahaa wey wاlxayi kii noolaa wey laysa biyamiini dhaar maaha ilaa biniyati niye inay la socoto mooyaane lafdiga waxa weeye ama ismiga ilaah iyo hayrkiiba si islaag loogu isticmaalo sida ashay iyo almawjuud iyo alcaalim alxay alfaadaas ilahina waa loo isticmaalaa eyrkiina waa loo istimala si isleeg baa lagu isticmaalaa ahay ilahi waa lagu ilaaqa hay qul ayu hayin acdamu hahaad qul ayu hayin akbaru hahaada qul illaah qul ayu shayin akbaru shahaada qul ilah ilahi subxana wa tacala waa mawjuud waa caalim waa xay marka ilahina waa loo isticmaalaa asmaadan eyrkiina waa loo isticmaalaa alfaadan ilahina waa lagu ilaaqa eyrkiina waa lagu ilaaqa marka dhaa ma noqonayso haddii uu dhaho wshay waa ku dhaartay wlmawjuudi waa ku dhaartay wlcaalim wlxay haduu dhaho dhaar ma noqonayso ilaa in uu niyo raaciya mooyaane maxay lafdiga waa kinaayo maadaama ilaahay keyrkiiba si islaeg lagu isticmaalo wuxuu u baahan yahay niyo xoojisan waaya sida kinaayaadkii alaaqa oo kale unbuu noqonaya wamaa lafdiga isticmala loo isticmaalo fiihi fi llaahi tacala ilaahay wa fii hayrihi hayrkii sawaaun isticmaalu isticmaalkiisu xaaluu yahay sawaaun mid siman ka hay sida lafdiga hay weye walmawjuudi weye kii jiray walcaalimi kii cilmiga lahaa weye walxayi kii noolaa laysa biyamiini dhaarma ilaa biniyatin macniyatin iyo maceed mooyaane wاصifatu ifadii ka wacdamat illaahi ilaahay weynaantiisaan ku dhaartay wacizatihi ilaahay sharaftiisaan ku dhaartay wakibriyaaihi kibirkiisaan ku dhaartay wakalaamihi hadalkiisa wacilmihi cilmigiisa waqudratii awoodiisa wamashiiatihi iraadadiisa iyo doonistiisa ymiinu dhaar weeye ilaa an yawiya inuu ujeeda mooyaane bilcilmi lafdiga cilmi inooga jeedaa mooyaane almacluuma kii la ogaa wal biqudrati awooddii inooga jeeda mooyaane almaqduura kii la awoodayey wuxuu ku idhi sifada waxay ahayd shayga labaad ee dhaarta ay ku ansaxayso waa kaan idhi asmaada ilaahay ismin asmaa ilah aw sifa min sifaati ayaa lagu dhaaran karaa asmaadii waan soo baxnay halkan wuxuu ku tilmaamayaa sifaadkii sifadu miaalkeeda waxaa weeyaan buu ihi markii sifaatka ilahi lagu dhaaranaya sida inu dhaho kale wacadamat illaah ilaahay cadamadiisa ku dhaartay wacizat illaah ilaahay sharaftiisa waa inu u caddeeyaa oo isticmaalo lafdi daahir ah badel mudmar damiir wa inu isticmaala maaha hadduu man harafta man waa inuu sheegaa marka wacizaة الlah waa inu dhahaa وacadamaة الlah wakibriyaء الlah wakalaam الlah wacilmi الlah waqudraة الlah wamashiiئaة الlah inuu saa dhaha wey marka intaba waa sifaad ilahi iska leeyahay marka uu saa u dhaarto waa yamiinu dhaar wey laakiin waxaa laga soo reebayaa uun haddii uu oga jeedo markuu yihi wacilmi الlah bimacnaa macluum الlah wuxuu ilaahay og oo cilm bimacnaa macluumba uga jeedaa ilan cilm waa lagu ilaaqi karaa macluumkii oo waxaa la dhahaa maalan allahuma kfir lana cilmaka fiina ilaahay waxaad nala ogtahay noo dembi dhaaf waxaad nala ogtahay dembi ah noo dembi dhaaf marka cilm bimacnaa macluum buu noqdaa waqudrat illah markuu leeyahna hadduu uga jeedo bimacnaa maqduurillah ilahay wuxuu awoodo dee makhluuq bu ilahay awoodaa qudrada ilahay waxay ku tacalluqdaa makhluuqaadka marka taasina dhaar ma noqonaysa ile makhluuq buu markaa ku dhaartay macluumka ilaahay iyo waxa wey maqduurkiisu waxa wey daatadiisaba ka baxsanya waaya markaa dhaar ma noqonaysa labada masalaba ila makhluuq bay noqon karaan makhluuq bay noqon karaan wuxuu idhi wصifatu صifadika wacadamat اlahi ilahay weynadiisan ku dhaartay waciisatihi sharaftiisa wakibriyaaiisa weynadiisa wa kalaamihi hadalkiisa wa cilmihi iyo cilmigiisa wa kibriyaaihi kibirkiisa iyo isla weynadiisa jala jalaaluh kibirku ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yahay sifata sharaf iyo waxa weeye sifata kamaal buu yahay sifata kamaal buu yahay laakiin makhluuqa waxa wey sifatu naqs inuu iskibriyo makhluuqu maxaa yeelay kibirka maba istaahilaba makhluuq waa daciif waa maskiin waa caajiz laakiin ilaahi jala jalaaluhu kibriyaa wuu mutaa cizatii wa kibriyaai ilaahay uu yihi subxaanahu wa tacala jal jal fi اlxadiis اlqudsi acdamatu ridaa'i الcظمة إزاarي والكبرياء ردائي فمن نازعني fii waaxidi minhuma cadabtuhu fii naari waaya wصifatu sifadii wa cadamat اllahi si ilahay weydiisa ku dhaartay wacizatihi sharaftiisa wa kibriyaa'ihi kibriyaagiisa ama isla weynadiisa wa kalaamihi hadalkiisa wa cilmihi cilmigiisa wa qudratihi awooddiisa wa ilaa ay way inooga jeeda mooyaane bilcilmi cilmigii almacluuma kii la ogaa wal bilqudrati qudradii almaqduura kii la awoodayay walow qaala hadduu dhaho wa xaqi illaahi ilaahay xaqiisaan ku dhaartay fa yemiinu dhaar weeye ilaa an yuriidda inuu u jeeda mooyaane alcibaadaati cibaadooyinka hadduu dhaho wa xaqi illahi ilahay xaqiisaan ku dhaartay taasi waa dhaar maxaa ilaahi subxana wa tacala asmaadiisa waxaa ka mid ah alxaq alxaq baa ka mid ah marka wa xaqi illaah laba macno way noqon kartaa bimacnaa waxaq ilah ilaahay xaq ahaa ilaahay xaq ahaa baa ku dhaarta taas way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa waxaq illaahi ilaahay xaqnimadiisa yacni ilaahnimadiisaa ku dhaartay iyo uluuhiyadiisa inay xaqtaa ku dhaartay inuu ilaahay ayaa ku dhaartay taasna way noqon kartaa marka midday noqotaba waa dhaara haddaba hadduu dhaho waxaq illaahi fa yamiin waa dhaar wey ilaa an yuriida alcibaadaat in cibaadad ujeeda mooyaane waa kii xadiikii mucaad u ahaa ya mucaad atadri ma xaq اllahi calى اlcibaad qaala allah warasuuluhu aclam qaala an yacbud اllah walaa yushriku bihi shaya marka cibaadadu waxa weyaan xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoomihiisa hadduu marka uga jeedo xaq ilah bimacnaa xaqa ilahay addoomihiisa ku leeyahay oo ah cibaadadii dee taasi dhaar ma noqonayso maxaa yeel cibaadadii waxa wey waa ficl اlcabd addoonka ficilkiisi weyaan marka waa makhluuq walow qaala hadduu dhaho wa xaq ilah ilahay xaqiisaan ku dhaartay fa yamiinu dhaar wey ilaa an yuriida inuu ujeedo mooyaane alcibaadaati cibaadooyinka xuruufu اlqasami xuruuftii dhaartu baaun ba weeye wa waawun weeye wa taun ta weeye kabilaahi wadalika miaalka bilaahi ilaahay baan ku dhaartay wawallaahi baan ku dhaartay watallaahi baan ku dhaartay wataktasu taau tadii waxay khaas ku tahay bilaahi tacaala bay khaas ku tahay xuruuftii lagu dhaaranay halka ku tilmaamaya waa ba'dii iyo waawgii iyo tadii oo xuruuftii lagu sheegi jiray dee naxwaha oo xuruufu اlqasami alwaaw walba wata waaya marka saddexdaa waxaa asal ah ba'da ayaa asal ah dabeete waxaa soo raacda waawda ta'duna waawda ayay bedelka ta u kala xoog badan yihin marka billaahi wawallaahi watallaahi si mualif u kala horraysiye marka ta'du waxay khaas ku tahay lafd اljalaala tallaahi tallaahi looma isticmaali karo lafdi aan ahayn ama ism aan ahayn ism اljalaala lafdiga allah waxaan ahayn looma isticmaali karo maala lama dhihi karo taraxmaani taraxiimi laakiin waxaa la wariyey calى luغati shaada tarabbi اlkacba waa la wariyey inkastay shaad tahay waaya walow qaala hadduu dhaho allaahu warafaca uu godo aw nasaba uu kordhigo aw jara ama hoos dhigo falaysa biyamiinin dhaarmaha ilaa biniyati niya mooyaane hadduu allahu dhaho oo mad u isticmaalo ama mad uuna isticmaalo allahu u dhaho labada waa uh, ku bannaanta allahu iyo allah oo uu godo u dhaho allaahu ama allahu ama uu kordhigo dhaho allaha ama allaha ama hoos dhigo dhaho allaahi ama allaahi taasi dhaar ma aha ilaa inuu niyo raaciyo mooyaane maxaa yeele xuruuftii meesha waxaa ka maqan qasabka laakiin hadduu niyaysto uu dhaar oga jeedo dhaar bay noqonaysaa oo maxay dhaar ku noqonaysaa horta marka la kordhigay waxay noqonaysaa mansuubun binasci اlkhaafid khaafidkii baa meesha laga saaray oo xarafkii xarfujarkii waawdii ama ba'dii ama taadii xurufulqasabkii dabeetana saasaa lagu kordhigay allaha ama allaha waaya marka la hoos dhigayna waxay noqonaysaa xarfu xarfujarkii xarfuqasamka ahaa in la xadfay camalkiisina la baaqi yeelay marka la godayna waa lani marka la godayna he waa lani lakiin lanigu ma diidayo inay dhaartii guntanto inay dhaartii guntanto ma diidayo walow qaala hadduu dhaho allaha ama allaahu ama allaahi warafaca u godo aw nasaba u kordhigo aw jar ama hoos dhigo falaysa biyamiini dhaar ma aha ilaa biniyati niya mooyaane walow qaala hadduu dhaho aqsamtu waan dhaartay aw mase uqsimu waan ku dhaaranaya aw xalaftu waan dhaartay alif waan ku dhaaranaya bilaahi ilaahay baan ku dhaaranaya laafcalanna inaan sidaa yeeli doono yeeli doono laafcalanna yeelaa oo yeelaa fa yemiinun taasi dhaar weeye inawaaha hadduu dhaartii niyeysto oo mase alaqa uu iska ilaaqo dhaarti oo alaqa ama iska lafdigaas oo waxba uusan uga qastin iska ilaaqo wain qaala hadduu dhaho qasadtu waxaan u jeeday khabaran maadiyan war tegey baan uga jeeday aw mustaqbalan ama mid soo socda sudiqa waa loogu rumaynayaa hadalkiisa baainan xagga hoose baainka ah wakadaa saasoo kale aahiran xagga aahirkana waa lagu rumaynaya cala madhab qof baa wuxuu idhi waan dhaartay aqsamtu waan dhaartay buui ama waan dhaaranaya uqsimu xalaftu waan dhaartay axlifu ilan qasamka iyo xalifka iyo yemiinku intaba waa isku macno iyo ilaaga intaaba waa isku macno agga luada dhammaan waa dhaaran marka wuxuu hi aqsamtu waa ficil maadi uqsimu waa ficil mudaarac xalaftu waa ficil maadi axlifu waa ficil mudaarac intaaba wuxuu raaciyay bilaahi mid walba bilaahi baa bilaahidan intaba u taallaa la soco dabeetana wuxuu ku dhaaranaya buu sheegay wuxuu hi laafcalanna inaan sidaa yeelayo o yeelayo taasi ma dhaarba nacam fa yemiinu waa dhaar lakiin goormay dhaar noqonaysaa haddii uu niyeysto oo dhaar oola jeedo waaya maxaa curfigii baa ku dareeray inay arrinkaasi dhaar yahay gaar ahaan niyuu raaciyba hadduu iska ilaaqana saasoo kale waa dhaar ow alaq hadduu iska ilaaqo maaa inta badan waa loo isticmaala lafdiga dhaar baa loo isticmaalaa hadduu laakiin uu dhaho waxaan uga jeeday markii aan lahaa aqsamtu ama xalaftu billaahi markuu lahaa waxaan uga jeeday buu idhi khabaran maadiyan wax tegay inaan dhaar hore ka warramo markii aan idhi uqsimu ama axlifuna waxaan uga jeeday mustaqbalan wax soo socda dhaar soo socotaan uga jeeday bimacnaa markii horena waxaan uga jeeday aqsamtu billaah horey baan ilaahay ugu dhaartay xalaftu billaah horey baan ilaahay uga dhaartay macnaha waxaan ka warramaya dhaar hore oo dhacday ee dhaar cusub iminka aan ku dhaaranaya ma aha markan aan idhi axlifu billaah uqsimu billaahna waxaan uga jeeday buu idhi dhaar aan dhaaran doono waan dhaaran doonaa waan uga jeeday ee iminkaan dhaartay maaha inshaa ma aha ee waan dhaaran doonaa baan uga jeedaa أنه يخبر عaن waxa wy aسmi في المستقبل inuu mustaqبلka dhaaran doono taas waxa wey baطilan waa loogu rumaynaya horta hadalkaas agga baطinka ظaahir iyo baطin baa jira soo ma baطinka waa loogu rumaynaya macnaa asaga ilaahay ayaa isku daynaynaa waa tadyiin m dhi jira duyina asaga ilahay baan isu daynaynaa oo baطinka kafaaro ku laazimi mayso وakada ظaahiranna waxa weeye inagu u qaban mayno ظaahirkana waa un la mid aahirkana waa sida qadaa weyaan oo agga qadaaga ku laazimimaysa kafaaro baadinkana de waaba isaga ilahay bay ka dhexaysa marka labadaba baailan wa aahiran waa loo rumaya baailana bilaa khilaaf aahirana khilaaf baa ku jira waxaa lagu ixtimaashaa de ixtimaal maana waa inuu waxaanuu sheegayo run tahay waa suuragal walow qaala hadduu ku dhaho liayri ayrkii hadduu ku dhaho uqsimu waan ku dhaaranaya calayka dushaada bilaahi ilahay baan kugu dhaarinaya aw mase asaluku ku weydiisanaya bilahi ilahay baan ku weydiisanaya latafcalanna inaad yeesho oo yeesho wa araada uu doono yemiina nafsii naftiisa dhaarteeda uu doono fa yemiinu dhaar weeye wailaa haddii kale uusan yani dhaarta naftiisa u jeedin falaa dhaar noqon mayso qof baa qof kale wuxuu ku yidhi uqsimu calayk billaah ilaahay baan kugu dhaarinaya ama as'aluka billaah ilaahay baan kugu weydiisanayaa latafcalanna inaad sidaas samayso ood samayso marka qofkan waan eegaynaa qasadkiisa lafdiga dhaarna wuu ixtimaalaa dhaarna ma ixtimaalo dhinacna kama ixtimaal dhinac wa ka ixtimaalaa waaya waxaan leena maxaad uga jeeday hadduu dhaho dhaar baan uga jeeday naftayda inaan u dhaartaan uga jeeda markaan lahaa uqsimu calayk yacni anaa ku dhaaranaya inaad waxaa samaynayso ama as'aluka billaah waxaan uga jeeda inaan dhaartaan uga jeedo hadduu saa dhaho dhaar bay noqonaysaa qofkii haddii wixii uu samayn waayo qofkii ku dhaartay kafaara waajibaysa haddii uu dhaho inaan anu dhaarta u jeedin saddex suura ka soo baxaysa inuu dhaho qofkan mukhaaabkaa ayaan dhaartiisa u qastayey inaa asaga dhaariya dhaartiisaan u qastay asagu dhaarto ama dhaarba ugama jeedin buuhi ee ergaan uga jeede inaan qofkan erge ka dalbado shafaaco waay ama waan iska ilaaqay oo dhaar iyo shafaaca toona midna ma niyeysan waan iska idhi erga saddexdaa suuraba dhaar ma noqonayso maxaa yeele muusan dhaaranin ee wuxuu u jeedaa uun qofkan mukhaaabka inuu waxan ku adkeeyo ergen ay noqoto oo u ergeysanayo waaya walow qaala hadduu ku dhaho liayri ayrka haduu ku dhaho uqsimu calayka dushaa baan ku dhaaranayaa bilaahi ilaahay baan dushaada ku dhaaranaya oo bimacnaa waa ilahay baan kugu dhaarinaya aw as'aluka bilahi ilahay baan kugu weydiisanaya tafcalana inaad samayso ood samayso arrinkaas wa araada uu doono yemiina nafsi naftiisa dhaarteeda uu qasdo fa yemiinu dhaar bay noqonaysaa wailaa haddii kale falaa dhaar ma noqonayso walow qaala hadduu dhaho in facaltu haddii aan sameeyo kadaa sidaa fa ana anigu yahuudiyun baan ahay yahuudi ama mase beriun beri baan ka ahay min alislaami islaamkii falaysa biyemiinintaasi dhaar ma aha qof baa wuxuu idhi haddaan sidaas sameeyo yahuudi baan ah ama kristan baabaan ah ama diinta islaamka baan ka baxay ama beri baan kahay islaamka taasi horta ma dhaarba dhaar ma noqonayso maxayse dhaar u noqonayni maxaa yaele lafdigii waxa weeye ism min asmaa illaah baa meesha ka maqan ilan waxaa la rabaa marka la dhaaranayo in magac magacyada ilahay ama sifo sifaadkiisa lagu dhaarto soo ma de ism ilaahayna meesha kuma jiro magac ilaahay iyo sifadiistona lama xuse marka ma noqonayso dhaar waaya kafaarana kuma waajibaysa hadduu arrinkii khilaafo laakiin dhaartaasi waa dhaar macsiya oo dembi ah waaya ereyga uu ku dhawaaqaybaba xaaraan ahba uu ku dambaabaya ma bannaano qofkii u dhaho haddaan waxaa sameeye yahuudi baan ah haddaan waxaa sameeye kristan baan ah diintaan ka baxaya ma bannaano xaaraan wey haddaba xukunkeedu maxay noqonaysa hadduu qofkii wixii sameeye diintiiba ka baxaya mise kama baxayo waan eegaynaa hadduu u qasday markuu saa lahaa inuu naftiisa ka fogeeyo yahuudiyaddan diintan kiristanka iyo diintan yahuudiyada ah nacayba u qabo darteed leeyahay haddaan waxaa sameeya yahuudi baa banahay macnaha yahuudinimadu iska fogeynaya nasraannimada maadaama ku dhaartayba waxa wey markaa ku gaaloobi mahayo ku gaaloobi mahayo laakiin waxaa laga rabaa inuu istikfaar la yimaado weliba u dhaho laa ilaaha ila allah wixii uu sameeyo waa dhahaa laa ilaaha ila allah muxamadun waaya haddii uu u qasdo in uu gaaloobayo ficlan qasadkiisa waxa wey haddaan waxaa sameeyo diinta waabaan ka baxaya ficlan waabaan ka baxayaa saasuu jeeda yahuudi baan noqonaya wuu u jeedaaba yahuudi buu noqonaya hadduu saa u jeedana markaasuuba gaaloobaya markaasuuba diinta ka baxaya maaha markuu sameeyo wixii ma ah markaasuuba hee diinta ka baxaya waatay nagu soo dhaaftay fii baab ridda qofka haddii uu niyeysto inuu dhowaan gaaloobi doono ama berri inuu diinta ka baxay haduu niyeysto markaasuu diinta ka baxaya walow qaala hadduu dhaho sidaa darteed waa halis in alfaadan lagu dhaarto dadka caamadana way ku badanta dadka caamada aad bay ugu badanta waataan diinta ka baxa waataan gaalooba waataan yahuudi noqda waataan kristan noqda bal maxaa waxa kallifaya qofka dhaaranaya magac ilahi ku dhaarto wallaahi wa bilaahi wa tallaahi alfaadda ha ku dhaarto ama iska aamuso oo man qofkii sabaqa uu u degdegaa lisaanu carabkiisu ilaa lafdihaa dhaarta lafdigeeda bilaa qasdin asagoon u qasdin lam tancaqid dhaartii ma guntamayso halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shardiga ah in qofka xaalifka ah uu qasdo macnaha dhaarta lafdigon keliya ma anfacayo waa inuu macnaha dhaartan u qasdaa haddii carabkiisuun lafdiga dhaarta uu ku dareero asagoon u qasdin dhaartii dhaar ma noqonayso taas waxaa la yidhahda laqwulyamiin laqwyamiin qofkii carabkiisa u degdegaa lafdiga dhaarta asagoon u qastin macnihii dhaarta dhaartii ma guntamayso taana waxaa daliil ah qowlka ilahi uu yihi subxaana wa tacaala laa yuaakhidkum allahu billaqwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidkum bima caqadtum اlaymaan ilahay idiin qaban mahayo laqwiga dhaarihiinna laakiin ilahay wuxuu idiin qabanayaa dhaarta aad u qasadeen bimaa caqadtum alaymaan dhaarihii aad u qasadeen ayuu ilahay idiin qabanaya aayaddii kalena ku ilahay ku yidhi walaakin yuaakhidkum bima kasabat quluubukum laqulyamiinka haddaba waa maxay caaisha radi allahu tacaala canha baa fasirta waxay tihi waa inuu ninku dhahaa laa wallah wa balaa wallah ee hadalka dhexdiisa soo gelaysaa haaliban qofka markuu doonta uu ku jiro ayaa maala qof bay ishayaan ay doodayaan laa wallah ilahay baan ku dhaartay maya wallah inay saas tahay wallah inay saa ahayn waad fahamti soo ma marka ama dood ama cadho ama hadal dhexdii ayay soo gelaysaa taasi waxaa la dhahaa laqu اlyamiin qofka mar hadduusan u qastin ba dhaaro oo carabkiisana ku dareerto carabkiisa u degdegay waxa weeye ilaahay qaban maayo kafaarana ka waajibi mayso waman qofkii sabaqa u degdegaa lisaanu carabkiisa ila lafdiha lafdigii dhaartii balaa qastin asagoon u qastin lam talcaqid ma guntamaysa watasixu way ku ansaxaysaa dhaartii calaa maadin shay tegay iyo mustaqbalin shay soo socday wahiya iyaduna makruuhatun mid eh, la kahday weeye ilaa fii aacati daaco mooyaane inuu daaco ku dhaarto mooyaane fain xalafa hadduu dhaarto calaa tarki waajib waajib inuu ka tago oo ficli xaraamin ama xaaraan inuu sameeyo casaa wuu caasina ilaahay wuu caasiyey oo wuu dembaabayaa walazimahu waxaana ku waajibaya alxinhu inuu dhaartii uu ka baxo uu jabiyo wa kafaaratun kafaarana way ku waajibaysaa aw amase tarki manduubin xalafa wuxuu ku dhaartay calaa tarki manduubin sunna inuu ka tago aw amase ficli makruuhin shay makruuha inuu sameeyo sunna waxaa la sunneeya xinhuhu inuu dhaartii uu jabiyo calayhi waxaana ku waajibaysa kafaaratun kafaara ayaa ku waajibaysa aw tarki mubaaxin xalaf wuxuu ku dhaartay calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa inuu ka tago aw ficlihi ama shay mubaaxa inuu sameeyo falafdal waxaa fadli badan tarku lxinhi xinhigii ama dhaartii inuu ka baxo inuu iskaga tago wa qiila waxaa la yidhi alxinhu inuu dhaartii ka baxo ayaa afdalu fadli badan horta dhaartu shay tegey iyo shay soo socdaba way gashaa hay soo socda waa isku waafaqsan yahay sida maalan oo u dhaho wallaahi la afcalu kada walle inaan waxaa samaynayn oo wax soo socda oo waxaan weli dhicin oo ka dhaaranaya qofki ama wallaahi la afcalanna kada inaan sidaas samayn oon ama ibaat ama nafyi taasi waa shaygii mustaqbalka ah isku waafaqsan yahay waxaa la isku khilaafsan yahay wixii tegey maalan wallaahi maa facaltu kada wallaahi inaanu waxaa samaynin eg wuu qofkii ku dhaaran karaa laakiin dhaartaasi kafaara ma ka waajibaysaa wey waa la isku khilaafsanya culamadu culamadu way isku khilaafsan yihiin hadduu dhaho kada walle inaan waxaa samayn oo uu sameeyey kafaara ma ka waajibaysaa culammadu waxay u badan yihiin inaysan kafaaro ka waajibaynin saas saddexda ayma qabaan madhabkeenuna wuxuu qabaa inay kafaaro ka waajibayso kafaaro inay ka waajibayso sida tan mustaqbalkaba kafaaro waajibayso wax tegay hadduu ku dhaarto inuunan samaynin maalan oo uu sameeyey ficlan kafaaro way ku waajibaysaa maxaa yeelay dhaartan waa dhaar khilaafsan waaqici marka kafaaro way ka waajibaysa sida wax soo socdaba hadduu ku dhaaran lahaa ay kafaaro waajibi lahayd midda kale dhaartanaaba ka sii xun dhaaraha kale dhaartan sida axaadiistu tilmaamaysa waa alyamiin alkhamuus waa dhaarta qofka naarta gelinaysa lannaha takhbisu saaxibaha fi naar qofkii ku dhaartaa waa naarta ayay gelinaysaa waaya dembiyada kabaa'irta ka ah. qofki inuu ku dhaarto wax tegey oo uu sameeyey inuusan samaynin hadduu ku dhaarto waxa weeye ama wax uu una samaynin uu yidhi waan sameeye wallaahi facaltu kada waxaasan sameeyey bu muna samaynna noqon kartaa ibaatna noqon kartaa nafyina way noqon kartaa ma acaltu wallahi ma facaltu kada wallahi facaltu kada hadduu sidaa dhaho ibaat ama nafyi laakiin khilaafsan waaqicoo been ah hadduu ku dhaarto waxa wey waa yemiin hamuus waaya kafaarana way ka waajibaysaa mustaqbalkana wuu ku dhaaran karaa oo maala wallaahi laa afcalanna kada ama wallaahi laa afcalu kada walla inaan waxaa samayn ama walla inaan waxaa samaynayn dhaartu sideedaba xukumkeedu waa ma waa makruuh sideedaba inaad dhaarato waa makruuh maxaa nahyi baa ku soo arooray walaa tajcalu اllaha curdata liaymaanikum ilahi wuxuu idhi yacni ka dhigan magaca ilaahay mid maanicah oo idiin diidaya inaad wanaag samaysaan macnaha xalifka habadinna dhaarta habadinna waxfaduu aymaanaku bu ilah yidhi dhaarina ilaa shada midda kale waxa laga yaaa qofki intuu shay ku dhaarto inuu dhaartii uu oorfin eh, kari waayo dabeetana uu dhib kaga yimaado kafaarada inuu bixin kari waayo marka muxuu naftiisa celiinu gelinaya waa sida nadarkii oo kale waa sida nadarkii oo kale alimaam الshaafiعي waxaa laga wariyey inuu yidhi maa xalaftu biاllaahi saadiqan walaa kaadib ilahay kuma dhaaran anoo run sheegay anoo been sheegaya toona marka dadka saalixiinta ma dhaar badno dhaarta waa iska ilaaliyaan laakiin waxaa laga soo reebaya markaan leenahay dhaartu waa makruuh markaad dhaaca aad ku dhaaranayso ha sida maala inaad ku dhaarato kale waajib inaad samaynayso maala ilaahay baan walle inaan ilaahay u toobadkeeni oon dembiga u toobadkeeni ama shay sunno ah aad ku dhaaranayso walle inaan waxaa weeye maalin kasta jus qur-aan akhrisan ama xaaraan aad ka dhaaranayso inaad ka tegayso walle inaan xaaraanta u dhowaanayn ama shay makruuha aad ka dhaaranayso walle inaan shayga makruuha aan samaynayn taasi waa daaco taasi waa daaco alwasaa'il laha axkaam almaqaasid marka taasi waxaa weeye daaco wey dhaartaasi maaha dhaar makruuha ma ah haddaba qofkii hadduu ku dhaarto waajib inuu ka tegayo ama xaaraan inuu samaynayo ilaahay buu caasiyey qofkaasi wuu dambaabay maala wuxuu hi walle inaan salaada subax aana tukanayn ama walle inaanan waxa weeye waalidkay u baarnimafelayn aabbahay walle inaanan la hadlayn waaya ama xaaraan buu eh, ku dhaartay inuu samaynay maala wuxuu ku dhaartay inuu hebel xoolihiisa xaday walle inaan hebel xoolihiisa xaday uu caasigaroobaya oo uu ku dambaabaya waaya waxaana waajib ku ah qofkaas inuu dhaartaa jabiyo kafaarana uu iska bixiyo maxaa nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam man xalafa yamiina fara'aa hayraha khayra minha falyأti اladii huwa khayr walyukafir can yamiinihi muttafaq calayh qofkii ku dhaarta dhaar dabeetana arkaa dhaarta wax ka khayr badan hala yimaado waxa khayrka badan dhaartiisna ka kafaaro gurto haddii uu ku dhaarto inuu shay sunno ah samaynayo sida maalan oo kale salaada duxada wuxuu walle inaan salaada duxada tukan ama uu ku dhaarto inuu shay makruuh ah cafwan hadduu ka dhaarto shay sunno ah oo dhaho maalan walle inaan salaata duxada tukanayn calaa tarki manduub sunno inuu sameeyo ka dhaarta oo wuxu uhi walle inaan salaada duxada tukanayn ama witrka aanan tukanayn ama qiyaamuleelka aanan tukanayn ama sadaqa aanan la baxayn ama makruuh buu ku dhaartay inuu samaynay si milo kale wuxuu hi walle inaan salaadda iltifaat ku samayn anoo salaadda ku jira ayaan daymoon hareeraha bilaa xaaja waa makruuh waxaa sunno ah inuu dhaartiisa khilaafo hadduu sunnihii ka dhaartay waxaa sunno ah inuu sunnihii la yimaado kafaaradina markaa waajiba ku noqonaysa haddii uu ka dhaartay hadduu ku dhaartay inuu shay makruuha samaynayn waxaa sunnaha shaygii makruuha ah inuusan samaynin kafaarana markaa way ku waajibaysaa xadiidkii haddaan soo sheegaynay baa daliil ah waaya hadduu ka dhaarto shay mubaaxa ou dhaho maalan wallaahi inaanan maradan xidhanayn ama gurigan aanan gelaynin ama cuntadan aanan cunaynin waa shay mubaaxa de dharka inaad xidhatona heli kartaa maradan inaad cuntada cuntana waad heli kartaa inaad iska daysana waad heli kartaa guriga inaad gashana waad heli kartaa inaad iska daysana waad heli kartaa waa shay mubaaxa mustawi darafayna markaa midkee fadli badan ma inuu dhaartii khilaafo mise inuu dhaartii ilaaliyo laba qowl baa ku sugan qowlka muctamadka waxa weeye inay fadli badan tahay inuu dhaartiisa ilaaliyo oo shaygaa mubaaxu ka dhaarto iska daayo si uu magac ilaahay weynayay maadaama magac ilahay baad ku dhaaratay weynee magac ilaahay shayganna shay mubaaxa weeyaan walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha dhaartiina ha burin inuu ilahay yidhi markii aad adkaysay kadib qiil ba wuxuu le may waxaa fadli badan inuu dhaartiisii uu e, jabiyo uu ka baxo si uu kafaaradii markaa uu u guto kafaaradaana waxaa ka faaidaysanaya masaakiintii marka masaakiintaasaa lagu daranaya buu lehay qowlka wuxuu ihi watasix way ku asaxaysaa dhaartii calaa maadi shay tegiyo mustaqbali shay soo socda wahiya iyaduna makruuhatu mid la kahday weeye ilaa fii daacatin daaca dhexdeed mooyaane in daaca lagu dhaaranayo mooyaane fain xarafa hadduu ku dhaarto calaa tarki waajibin waajib inuu ka tago ficli xaraamin xaaraan inuu sameeyo casa ilaahay buu caasinaya walazima waxaana ku waajibaya alxinthu inuu dhaartii ka baxo uu jabiyo wa kafaaratun kafaarana way ku waajibaysaa awamase xadafa wuxuu ku dhaartay calaa tarki manduubin sunna inuu sameeyo ka tago calaa tarki manduubin sunna inuu ka tago aw ficli makruuhin makruuh inuu sameeyo sunna waxaa la sunneeyaa xinfigu dhaartiisii inuu ka baxo uu buriyo alayhi waxaana ku waajibaysa labada xaaladood ba alkafaaratu kafaaro amase xalaf wuxuu ku dhaartay calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ah oo bannaan inuu iskaga tago oo ficlihi ama shay mubaaxa ah inuu sameeyo falafdal waxaa fadli badan tarku lxinfi dhaarta waxa weeye jabinteedii inuu ka tago oo dhaartiisii ilaashado waqiila waxay dhe maye waxaa fadli badan alxinthu dhaarta inuu buriyo walahu ay lilxaalifi qofkii dhaartay waxaa u bannaan taqdiimu kafaaratin kafaara inuu ka horraysiiyo biayri soomin soom keyrkii lagu kafaara gudanaya calaa xinfin dhaarta jabinteedii xinfigaasoo jaa'izin bannaan qiila waxaa laidhi xaraamin calaa xinfin dhaar jabinteed xaraamin oo xaaraan ah qultu waxaan idhi haadaa qowlkan ayaa asaxu muctamad ah wallaahu aclam aaarai walow waxa u bannaan qofkii taqdiimu kafaarati ihaarin ihaar kafaaradii inuu ka hormariyo cala alcawdi noqoshadii wa qatlin wa kafaarati qatlin dil kafaaradii inuu ka hormariyo cala almowti geeridii wamanduurin maaliyin walow waxa u bannaan taqdiimu kafaarati kafaaratin kafaara inu ka horeysiiyo calaa manduurin shay lagu nadray maaliyan oo maali ah waxaa bannaan buu idhi qofkii inuu kafaaradii ka horreysiiyo dhaartii intuusan jabininba dhaartii intuusan ka bixinba usan khilaafin inuu kafaaradii la sii baxo oo sii hormariyo ayaa bannaan waa haddii laakiin kafaaradu ay tahay waxaan soonahay ileen waxaa lagu kafaara gutaa saddex shay awalan oo mukhayar ah haddii saddexda u awoodi waayo waxa wey soonkiibaa imaanaya saddexda shay waa maxay cidqu raqaba iطcaama casharata masaakiin aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba inuu toban miskiin qoodiyo ama inuu arad bixiyo toban miskiin ama inuu he addoon xoreeyo hadduu saddexda awoodi waayo ayay imaanaysaa waxaa weye soonki soonki imaanaya marka haddii qofkii uu dhaarto uu ku kafaara gudan kara waxaan soon ahayn soonka asaga lama horreysiin karo qabla alxilfi lama samayn karo laakiin waxaan soon ahayn oo cidqiga iyo icaamki iyo kiswadii uu ka horreysiin kara xinfig intuusan dhaarta jebin ama xinfigaasi hidi jaa manaa xini mashruuca oo aan dembi ahayn jaa halka waa loga jeedaa xini jaais ah ama waajib ha ahaado ama manduub ha ahaado ama mubaax ha ahaado xadiikii aan soo sheeganay baa daliil ah fakafir can yamiinik uma ata aladii huwa khayr riwaayo ka mid a ah xadiidkaas ayaa waxay tilmaamaysaa in kafaarada la horreysiinayo man xalafa idaa xalafta calaa yamiinin uma ra'ayta hayraha khayra minha fakafir can yamiinik nabig mxu ala slam hadaad dhaar ku dhaarato ood aragto khayrkeed inuu ka khayr badan yahay wixi aad ku dhaaratay inuu ka khayr badan yahay inaad ka dayso markaa ka kafaar gudo dhaartaadii lana imow alladii wa uma xarf cadaf oo tartiib faaidariyu sheegay uma dabeetana iiti la imow alladii huwa khayrun khayr badan dhaart kafaaradii horreysii kadibna la imow shaygii inaad samayso marka kafaaradii baa nabig ka horreysiiyey xadiidka abu dawud inasaa'i baa wariyey mid kale waa xaq maali ahoo laba sabab ku waajibay labada sabab waa maxay waa dhaarti iyo xinfigi yani xaqa maaligana waa kafaaradii marka laba sabab bay kafaaradu ku waajibtay dhaartii iyo xinfigeedii marka way bannaan tahay in eh, markii mid la helay kii kale laga hormariyo sida zekada laga hormarinaya xawlka ila zekadu laba shay bay ku waajibtaa nisaabkii oo dhammaystirma iyo xawlkii marka labadii sabab haddii mid la helo oo ah nisaabkii xawlkii intuusan dhamaystirmin waa la sii bixin karaa zakadii tanna waa saas oo kale laakiin soonka lagama horreysiin karo asaga xinfiga maxaa yeele soonku waa cibaado badaniyaho ma bannaana in wakhtigii ay waajibaysay laga horreysiiyo xaaja la'aan sida soonka ramadaan o kale soonka ramadaan xilligiisa lagama horreysiin karo qiil baa wuxuu leeyahay xataa hadduu xinfigu yahay xinfi xaaraan ah kafaaradii waa laga horreysiin karaa xinfi xaaraan ah maalan qof baa wuxuu ku dhaartay in uu waajib ka tegayo marka waajibka intuusan ka tegin kafaaradii wuu samayn karaa kafaaradii wuu la iman kara ama wuxuu ku dhaartay inuu xaaraan samayn xaaraantii intuuna samaynin kafaaradii wuu horeysiin karaa marka qiilkan saasuu leeyahy lakiin qiilkaas waxaa xoojiyay alimaam nawowi wuxuu yihi qowlkani waa asax alasax weeyaan muqaabilkiisa wuu ka xoog badan yahay aan ahayn marka kafaarada dihaarka ma laga horreysiin karaa awdkii naam kafaarada dihaarka cawdka waa laga horreysiin karaa qofki intuusan cawd uun la imaanin hadduu xaaskiisi ka dihaaro dhaho anta calaya ka ahri ummi intuusan cawdkii la imaanin kafaaradii wuu bixin karaa lakiin masladan see lagu suuraynayaa maxaa yel hore waxaa noo soo dhaaftay qofka hadduu xaaskiis ku dhaho anti calaya ka dahri ummi in yar u aamusnaado oo uusan dalaaq ku dhawaaqin inuu awdkii he awdkii uu asilayo cawdkii inuu xasilayo marka seeu kafaara u gudan oo maalan qoor uu xorayn addoon uu xorayn ama icaam ula imaan ilan intaa uu qoorta xoraynayo oo cidqiga ku dhawaaqayo ama icaamka intuu eh, tobanka miskiin quudinayo waxaa weeye cawdkii waa xasilayaaba marka cawdkii baa xasilaya markaas kadib bay kafaarada imaanaysaa see marka loo suuraysanaya in kafarada laga horreysiya cawdkii culimadu waxay dhahen waxa lagu suurayn karaa in gabadhan uu ka dihaaray eh, ay ahayd rajciyo rajciyo inay ahayd da dahaarku haleelayaa kadibna wuu kafaaro gutay kadibna gabadhi wuu soo ceshaday kadibna he gabadhi wuu soo ceshaday illa already way ka furantay gabadha soo maa gabadha rajciyada way furantahayba hal dalqad bay ku furantay ama laba dalqad bay ku furantahay kadibna wuu ka dihaaray kadibna waxaa weeye wuxuu la yimid kafaaradii kadibna gabadhi buu soo ceshaday ama waxaa kaloo lagu suurayn karaa inuu gabadhii uu furay bacda ihaar ihaar kadib uu furay alaaq rajci ah kadibna kafaaradii buu gutay kadibna gabadhi buu soo ceshaday a soma taana waa lagu saraysan karaa manduur maali ah kafaarada uu ka horraysiin kara manduur maali maxaa loga jeedaa yacni waxbuu ku nadaray oo ku xidhay sabab shardi buu ku xidhay tusaale ahaan intuusan shardiga dhicin kafaarada wuu la imaan karaa maalan qof baa wuxuu idhi ilaahay hadduu waalidkay u caafiyo wuxuu igu leeyahay inaan qoor xoreeyo ama xoolo aan sadaqaysto dabeetna waalidkii intuusan ilaahay caafinin ayuuba kafaaradii la yimid kafaaradii marka way bannaan tahay arrintaasi manduur wuxuu ku nadri dhaar maa kan waa wuxuu ku nadri waa nadar dhaarta hore inoo soo dhaafta wuxuu uhi walahu qofkii waxaa u bannaan taqdiimu kafaaratin kafaara inuu ka horraysiiyo kafaaradaasoo sawmin soon keyrkii lagu kafaara gudanaya calaa xinfin dhaar jabinteed xinfigaasoo jaa'izin bannaan qiila waxaa yidhi wa xaraamin wa calaa xinfin xinfin wuu ka horraysiin karaa kafaaradii xinfigaasoo xaraamin xaaraana qultu waxaan idhi haadaa qowlkan dambe ee dhahaya kafaarada waa laga horraysiin karaa xinfiga xaaraanta ayaa asaxu ka xoog badan muqaabilkiisa wallahu aclam wa kafaaratin walow waxaa u bannaan taqdiimu kafaarata dihaarin dihaar kafaarada in laga horraysiiyo cala alcawdi noqoshadii wa qatlin aaaradii dilkan in laga horreysay calalmowdka geeridii tan mayna suuraynin macnaheedu waxaa weeye qof baa maalan nin dhaawacay dhaawac halis ah intuusan dhimanin qofkii ayuu kafaarat alhee kafaarat alqatli yimid labadii bilood ayuu hee ayuu eh, soomay oo xidhiidh ah hadduu addoon heli karana dee addoonkii wuu xoreeyey hadduu waayana waxa wey labadii bilood ee xidhiidhka ahayd ayuu soomay dabeetana qofkii baa dhintay dabeetana qofkii baa hee dhintay ma bannaantay arrintaasi waa bannaantay intuusan qofkii dhiban inuu kafaaradii qatrigu la yimaado walow waxaa u bannaan taqdiimu kafaarati dihaari dahaar kafaaraysi inu ka hormariya cala cawdi noqoshadii wa qatrin wa kafaarati qatlin dilka kafaaraysi inu ka hormariya cala mowti geeridii qofkii u dhaawacay intuusan dhibanin ka hor wamanduurin walow waxaa u bannaan taqdiimu kafaarati kafaaratin kafaara inu ka horreysiiyo calaa manduurin wax lagu nadiro maaliyan oo maali ah faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii sifati kafaarati alyamiin dhaarta kafaaradeeda sifadeedii buu ku saabsan yahay kafaarada dhaarta waxa weye kafaarooyin kale kaga duwan tahay waa mukhayaratu fi libtidaa muratabatun fi lintihaa xagga horena waa mukhayar xagga dambena waa muratab waxaa looga jeedaa xagga hore saddex shay baa la isdoorgelinaya oo ah icaamkii iyo kiswadii waxa weye toban miskiin la arad bixinaya ama la quudinayay iyo ciqigii addoon la xoreynayay hadduu intaa waayo waa murataba waxaa leeyahay faman lam yajid fa siyaama alaa ayaam saddex maalmood buu markaa soomaya wuxuu idhi yatakhayaru wuu kala dooranaya fii kafaarati اlyamiin dhaarta kafaaradeeda wuxuu ku kala dooranayaa bayna cidqin addoon inuu xoreeyo ka dihaari xaal uu dihaarka la mid yahay wa iطcaami caشharati masaakiina toban miskiin inuu quudiyo likulli miskiin miskiin kastuu leeyahay muddu xabbin firi mudkeed oo min haalibi quuti beledihi beledkiisa quudkiisa haalibkiisa ah wa kiswatihim inuu tobankaa miskiin uu quudiyo uu arad bixiyo kiswati inuu arad bixiyo bimaa yusama wax lagu magacaabo ku arad bixiyo kiswatan dhar ama aradbax lagu magacaabo ka qamiisin sida shaarkii wey ama qamiiskii wey aw imaamatin ama imaamadii wey aw wisaari ama hosguntigii laa khufin khufkii maya waqufaasayni iyo maradii gacmaha la gashanay ama golofiska wa mindaqatin iyo suunkii waaya kafaarat اlyamiin wuxuu kala dooranayaa buu ihi ciqi iyo icaam toban miskiin la quudiyo iyo waxa weeye eh, inuu tobankaa miskiin arad bixiyo marka cidqii wuxuu mualif ku miaaliyey addoonka la xoreynayey ka dihaari sida dihaarka nugu soo dhaaftay dihaarka sida nugu soo dhaaftay waa sidee bimacnaa raqabadii ka waxa weeye dihaarka ee sifadeedii baabkaa dihaarka nugu soo dhaaftay ayaa halkanna loo baahan yahy sifadaasi maxay inay raqabo mu'mina ah tahay mu'mina ah oon ceeb lahayn ceebtaas oo u dhimaysa shaqadii ama xoogsigii addoon saliima in la xoreeyo labiyo dhadig wuxuu yahayba waaya iyo amaba in uu quudiyo toban miskiin miskiin kastana uu siiyo mud xab ah firi ah oo haaliba quuti beledi yaani miskiinkaas quudka beledkiisa laga cuno ka u badan ah matala innaga hadda waxaa u badan beriiska oo kale iyo daqiiqda iyo burka iyo waxaasa u badan markaa inuu toban miskiin oo mid kasta mud uu siiyo mudkiina waxaa weeye waa nuskiilo taqriiban waa an boqol iyo an boqol iyo waxaa la dhihi karaa maalan toban garaam oo kale weeyaan nuskiiladii nuskiiladiii wax yar weeyaan garaamaad yar hadduu kiila iska siiyana kaba sii fiican miskiinkaas intaasu siinaya marka waxaa kaga bixi karaa gebigiisaba tobanka miskiin wuxuu siin karaa shan kiile iyo badh an kiili bir bu kala qaybin karaa ama inuu tobankaa miskiin mid kasta uu mara siiyo oo arad bixiyo inuu isku joog siiyo ma aha hardi mara mara inuu siiyo mid kasta shay mara ah mustacmal ba ha ahaadee sida maalan mid inuu shaar siiyo ama cumaamad uu siiyo ama hosgunti uu siiyo ama kaba uu siiyo kuf la xidho maya inuu kaba siiyo cafwan laa kufin bu halkan laa kufin kufkii ku asix maayo kufka asagoo kiswa ma ah kabihii kiswa ma noqonayo qofaazayinkii wixii la gashtanaya golofiska ahaa ma noqonayo asna aradbax ma noqonayo soonkii aradbax ma noqonayo laakiin wax maro lagu tilmaamaa loo baahanya dhar wax lagu tilmaamo ilan aayadda qur-aanka dhar bay ku tilmaantay fakafaaratuhu فكفاaرة إطعاaم caشhaرaةi masaakiin أو min أwسط ma تطcimuuna أhليكم أو kisوaتهم أو تaxriiru رaqبة bu ila faman lam yجid faصiyam ثaلaث أyaamin marka فكفاaرaةu إطعاaمa caشhaرaةi masaakiin toban miskiin ilahay haloo quudiyu hi min أwسط ma تطcimuuna أhليكم wixii aad quudinaysaan ehelkiina kiisa dhexdhexaadka ah macnaha waxa weeye haaliba quutilbeledka hadda sheegayna wey waxaa loo badan yahay mutawasitka ah dadka akhniyadu waxay cunaanna ma aha dadka fuqarada waxay cunaane masaakiintana ma dhexdhexaadka waxaa loo badan yahay waaya aw kiswatuhum tobanka miskiin in la arad bixiyo aw taxriiru raqab ama qori la xoreeyo faman lam yajid qofkii marka inta aan helin fa siyaam ثلاث أيام saddex maalmood markaa soomaya waaya wuxuu hi yatakhayaru kala dooranaya fi kafaarati اlyamiini dhaarta kafaaradeeda bayna cidqi cidqin xorayn xorayntaasoo ka dihaari dihaarki aw iطcaami casharati masaakiin iyo toban miskiin inuu quudiyo likulli miskiin miskiin walba muddu xabbin firi mudkeeda min haalibi quuti beledi beledkiisa quudkiisa haalibka ah wa kiswatuhum wa kiswatihim inuu ku aradbixiyo bima yusama wax lagu magacaabo kiswatan aradbax ka qamiisin sida qamiiskii weeye aw cimaamatin ama cimaamaddii aw izaarin ama wasguntigii ilaa khufin khufkii maya oo qofkii ma soo gelayo kiswadii ma soo gelayo qufaazayni iyo waxa weeye golofiski am wii gamaha la gashanay gacmogashigii maya wa mindaqatin iyo suunkii walaa yushardu lama shardiyo salaaxiyatu salaaxiyatu waxa maa dukir wii lasoo sheegay ee kiswada ahaa inuu u suubado lilmadfuuci ilayhi qofka loo dhiibayo fayajuuzu waxaa bannaan saraawiilu sagiirin ilma yar sirwaalkii in la siiyo likabiiri nin weyn laa yasluxu lahu oan u suubanin waquطnun waxa weye cudbigii weeye wakataanun iyo duntii xariirun iyo xariirtii limra'atin haweeney in la siiyo warajulin nin la siiyo walabiisin iyo maro la xidhay lam tadhab aysan tegin quwatu awooddiisii wuxuu ku yidhi maradan la siinayo qofka shardi ma ah inay u qofka la siinayo waxaa haddaba bannaan sirwaal ilmo in la siiyo weyn maba xidhan karo oo aan maxaa waa kiswa hala bixiyaa layidhi lama dhihin kiswadaas ina qofka la siinay u suubataa maxaa waxa awoodi karaa inuu ilmihiisa uu siiyo ama uu iibiyo si unbuu isticmaali karaa muhimaddu waxa way in dhar la siiyo qofkii waaya sidoo kale mara cudbi ah ama mara dun ah ama mara xariir ah waa la siin karaa haweeney iyo ninba hadda ninku ma isticmaali karo ariirta xariirtii ma isticmaali karo laakiin xaaskiisuu siin karaa ama qof kalu waxa weye u hibayn karaa ama u iibin karaa ahama shay waxa wey asaga mare waa la siiye muhimaddu in mare la guddoonsiiyo sidoo kale mare la xidhay oo lasoo isticmaalina way ku baxaysaa kafaaradii laakiin bishardi inaysan awooddii maradaas ayna tegin oo maradaa weli ay ishaysato maradee la isticmaali karo oo waxa weeye awooddeeda ay joogto tahay laakiin ay baaba'day oo dhimatay waxa weeye markaa ma gelayso kafaaro wuxuu idhi macnaha haddaad rabto inaad masaakiin aad siiso eh, kafaaro dhar ah hudherkaad usoo iibin karta hudherka dharka hudherka raqiiska ah waad ugu soo iibin kartaa toban miskiin waad siin kartaa mid aad shaad siiso iyo mid aad macawis siisay mid aad cumaamad siisay mid aad surwaal siisay mid aad go' siisay iyo mid aad waakada wahaakada ahama shay dharkaas inuu dhar jeexjeexan ahayn dhar dee ebero baaba inuusan ahayn waayahay walaa yushtardu lama shardiyo i salaaxiyatuhu kaa aan soo sheegnay ee kiswada inuu u subaday madfuuc lh loo dhiiba fayajuusu xabanan saraawiilu sahiirin mid yar sirwaalkii likabiirin mid weyn la siiya laa yasluxu aan u subanin laa yasluxu sirwaalkaas aan u subanin lahu kaa kabiirka ah waquطnun cudbi wakataanun dun waxariirun xariir waxaa weeye intaaba waa la siin karaa limra'atin haweeney warajulin nin waa la siin karaa walabisin mid la xidhana waa la bixin karaa oo uu ka baxaya kafaaradii labiiskaa kaa la xidhayoo lam tatabaysan tegin quwatu awoodiisa fain cajaza hadduu awoodi kari waayo can alaati saddexda aan soo sheegnay waa cidqigii iyo iطcaamkii iyo kiswadii lazimahu marka waxaa ku waajibaya sawmu alaaata ayaam saddex maalmood inuu soomo walaa yejibu ma waajibaya tataabucaad saddexdaa maalmood in israacaan fi adhari muctamad haddaan qabano waaya wuxuu ku yidhi haddii saddexdii aan soo sheegnay iطcaamkii iyo kiswadii iyo cidqigii intaa uu awoodi waayo marka wuxuu wareegayaa saddex maalmood soonkood waa kii aayadda qur-aanka ahayd fakaffaaratu icaamu casharati min awsadi ma tucmin ahlikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba faman lam yejid qofkii aan helin intaas fa siyaamu alaaata ayaam waaya haddaba saddexdaa maalmood soonkoodu waxaa shardiga inay israacraacaan oo xidhiidh ay ahaadaan saddex maalmoodoo xidhiidha biyuu soomaya mise wuu kala fogeyn karaa laba qowl baa madhabkeenna ku jira laakiin sida muctamadka ah waajib maa in la xidhiidhiyo maxay aayaddu way ilaaqday fasiyaamu alaaa ayaam aayadda maynu ku qaydin mutataabicaat waaya khilaaf alahar wuxuu leeyahay tataabucu waa waajib maxaa yeelay qiro shaad ah oo ibnu mascuud oo ku akhrin jiraa jirta oo tilmaamaysa fasiyaamu alaaa ayaamin mutataabicaat saddex maalmood oo xidhiidh ah qirada shaadka ahna waxay la mid tahay ka khabari lwaaxid sida xadiidkay la mid tahay xagga camalfalka wlkaas haddaba waa qowl qawi ah walidalika qofka waxaa fiican markii uu soonka faada gudanayay inuu he soonkii uu xijiijiyo oo saddex maalmood xidhiidha uu soomo saasaa fiican suu khilaafka uga baxo alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab wain qaaba hadduu maqan yahay maaluu xoolihiisi intadara wuu sugaya walam yasu ma soomayo walaa yukafiru cabdun addoon kafaara gudan mahay bimaalin xoolo horta haddii qofkan kafaarada dhaarta la imaanaya xoolihiisu ay ka maqan yihiin soon ma u wareegayaa oo saddex maalmood ma maya xoolihiisii wuu sugayaa ee soomi maayo maxaa waa xoolo leh qof cayda ma marka xoolihiisi yimaadaan amuu helo ayuu xoolihii kafaara gudanayaa walaa yukafiru kafaara gudan maayo cabdun addoon bimaalin xoolo ilaa idaa mallakahu sayiduu sayidkiisa inuu milkiisiiye mooyaan acaaman oo kiswatan ama aradbax oo waqulna aan dhahno yamlik wuu bal iskaba dhaaf yukafir wuxuu kafaara gudanayay bisawmin soom wain darahu soonku hadduu dhibo oo wakaan uu ahaa mid ku dhaartay mid dhaartay oo xanita dhaartii u jabiyey biidni sayidii sayidkiisa idankiisa labadaba saama marka wuu soomaya bilaa idnin asagoon idan ka qaadanin sayidkiisa oo mase wujidaa dhaartii iyo xinfigiiba waxaa la helay labadaba bilaa idnin asagoo sayidkiisa u idmin lam yasum kuma soomayo markaa ilaa biidni idan mooyaane wain adina hadduu idmo fii axadimaa labadaa mid ahaan fala sax muctamad waxa wey ictibaaru اlxalifi dhaarta in la tixgelinayo oo la ictibaarinayo wuxuu ku yidhi addoon dhaarto oo dhaartii uu jabiyo ku kafaaro gudan mahayo maal ilan xoolaba ma lebe maalka waxaa loo jeedaa saddexdii hore ciqigii iyo kiswadii iyo icaamkii ilan intaa midna ma heli karo waa adoon asagaaba xoolo leeyahay ah mamluuq ah ilaa in uu sayidkiisu uu raashin siiyo dhaho ku kafaara gudo ama uu dhar siiyo dhaho ku kafaara gudo oo aan dhahno wuu milkinayaa xoolaha sayidkiisu siiy wuu milkinayaan dhahno mooyaane oo addoonka haddii xoolo la siiyo wuu milkin karaan dhahno waana qowl daciifo marjuuxa qowlkan waa ra'yi marjuuxo daciif horunoo soo dhaafay qowlkaas fii baab alcabdi markaan ka hadlayna markaa ku kafaara gudanaya qowlka daciif haddaan ku socono laakiin sida muctamadka ma milkin karo xataa hadduu sayidkiisu dhaho raashinkan qaado ku kafaara gudo ama dharkan ma milkin karo maxaa asagii baa xoolo ah marka muxuu kafaara gudanaya soom ku kafaara gudanaya wuu soomaya addoonkii waaya hadduu soonka uu dhibayo oo maalan kulayl daran baa jira ama maalintiibaa dheer ama shaqadii iyo soonkiiban isku keeni karin isla markaa dhaartii uu ku jabiyey idanka sayidkii sayidkiisaa dhaarta marka hore u fasaxo dhaaray asagana dhaarti ka bax markaa wuxuu soomayaa bilaa idin asagoo sayidkiisi hee ka idan qaadanin waaya asagoo sayidkiisa ka idan qaadanin oo mana diidi karo sayidkii ilaa asagaa sabab u ahaa inuu dhaarto asagana sabab u ahaa dhaarta inuu jabiyo haddii laakiin xalifka dhaartaas iyo xinfiga dhaarta uu jabiyey uuna sayidkiisa u fasixin labadaba markaa idan la'aan kuma soomayo ilan sayidka uma fasin dhaarti inuu dhaarti jabiyana uma fasin waaya asagaa iska dhaartay waaya sayidkiis hadduu fasaxana wuu soomi haddii kalena ma soomayo markii ilaahay uu waxa weeye xornimo uu siiyo unbuu soomi doonaa haddii laakiin sayidkii labadaa mid ahaan uu fasaxay tusaale wuxuu fasaxay xalifkii laakiin xinfigii ooma fasixin ama xinfigiiba u fasaxay laakiin xalifkii ooma fasixin waxaan eegaynaa un ictibaaru اlxalif dhaarta baan eegaynaa hadduu dhaarta u fasaxay u dhaho asagu idma inuu dhaarto laakiin xinfiga un u fasixin waxa weeye markaa bilaa idnin ayuu soomaya haddii laakiin dhaarta uuna u fasixin oo asagu iskii u dhaartay laakiin xinfiga inuu dhaarta jabiyo u fasaxay waxa weeye bilaa idnin ma soomayo bilaa idnin ma soomayo maxaa mar walba xalifku maa muhiimaho xalifku waxa weeye sabab maada alxinf asagaa sabab ah hadduusan dhaaran lahayn xinfi looma baahdeen marka xalifkaani tixgelinayna waman qofkii bacduhu barhkii xurun xor uu yahay walahu maalun aal lahu maalun xoolana haysta yukafir wuxuu kafaara gudanaya biacaamin cunto ayuu kafaara gudanaya kiswatin ama arad bixin laa cidqin xorayn ku kafaara gudan maayo kana waa mubacadki waa kii badhna xor ahaa badhna waxa weye addoonka ahaa xoolana wuu haystaa qofka addoonkan wuu ka duwan yaha kii hore xooluu haysta maxaa yeelay maalintaa asagu uu iskii u shaqaysanayo asagaa iskale wuxuu kasbadaa ilan kan mubacadka ah waxa wey wuxuu ku shaqaysanaya muhaaya wa la kaltan asaga sayidkiisa kaltamaya maalinna sayidkiisa u shaqayn yani barhkiisa milkiyey maalinna asagaa shaqaysanaya bibacdi lxor buu ku shaqaysanaya marka maalintii asagoo xorka ah wixii uu maalintu asagu dee uu shaqaysanay wixuu kasbaday asagaa iskale xoolaha marka uu leeyahay ayuu ka kafaara gudanayaa oo acaam iyo ama kiso ayuu ku kafaaro gudanayaa laakiin cidki looma ogolo inuu kafaaro gurto addoon ma xorayn karo maxaa yeelay addoonka waxaan ugu diidannahay hadduu addoon xoreeyo waxaa ka dhalanaysa inuu walaagiisa u yeesho dhaxalkiisana uu yeesho asaguna weli waa addoon addoonkuna addoon walaag kuma yeelan karo dhaxalla kuma yeelan karo marka saasaan ugu diidnay cidqigii laakiin icaamkii iyo kiswadii baan u ogollahay man qofkii bacdu barkii xorun xor ah walaal lahu maalin xoran leh yukafir wuxuu ku kafaara gudanaya bicaamin cunto aw kiswatin ama arad bixin laa cidkin xorayn ku kafaara gudan maayo halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed